la dheelo ama la ciyaaro iyo darbi addufi durbaanta dhinaca ka furan dufka loo yaqaano in la garaaca fi nikaax xilliga guurka amaba nikaaxa ayuu baabkan u baab yahay xilliga arooska iyo guurka u dhaca oo ayaamu farax marka lahwi ciyaar ciyaar iyo in muxuu ah durbaan la yaro garaaco iyo baabkaas waa baab furan qofka muminka ah loo ogol yahay laakiin waxaan la ogolayn in munkaraad iyo muusig iyo heesa waxyaabo xun ka warrama iyo baabka in la galo lama ogola laakiin farxad in la muujiyo oo buraanbur yar iyo waxyaabo noocaas iyo dumarka ay sameeyaan iyo ayadoon ragg iyo dumarka isdhexgelaynin ta ayada dhib ma lahan sidaa weeyaan laakiin in laga xadkii la dhaafiyo oo dumarka ay soo qaawiyaan dumarkii ay soo saaraan muxuu camooro iyo ay soo bedelaan oo afka soo casaystaan oo ay jirkoodii soo bedelaan oo dar khafiif ay soo qaataan oo qaarkood ay timihii iyo muxuuah bannaystaan kadibna muusig iyo bala ay ka dhacdo raggii dumarkii ay isdhex galaan gaaladii la shabaha cunno afka laysu gelgeliyo wamaa ilaa daalika qaar ay isku meesha isku dhegdhegaan waxyaabahaasoo dhan waxyaaba munkaraadka ay ka tahay oo qofka hadii uu sameeyo barakadii arooskii waa laga qaadaya maxaa yeeley qofka wuxuu doonayaa rabbigan subxaana wa tacaala inuu waxaan guurka anugudhigi guur barakaysan oo guur lagu qabooba lagu dega awlaad saalix laga hela risiq waasi lagu hela caafimaad lagu hela tawaafuq iyo iskuraacitaan laga helo marka ayuu qofka doonayaa intaasoo dhanna iyo ka badanba yaa gacanta ku haya rabbiga subxaana wa tacaala allihii marka intaa gacanta ku hayay oo martida looga ahaa oo laga sugaayey hadii bilowgiiba aad caasinimo ku bilowdo ood meeshii xamdi iyo shukri iyo farxad iyo khayr laga rabay dulmi iyo bala iyo muxuu ahaa fisqi lagu bilaabo waxaa weye inuu ilaahay iska cafiye baab kale laakiin asal ahaan ilaahay subxaana wa tacaala waxaa weeyaan nicmada ayada ah oo la siiyey qofkaas looma kamilaayo inuu ilaahay iska cafiyey waa suuragal laakiin munkar meel lagu bilaabay waxa u dambeeya muxuu ahaa fasaad iyo dhibaata u dambaysa waxaan garanayaa aroosyo aad u tiro badan oonan fogeyn oo goobo eh, munkaraad badan ay ka dhacday asaas u ahaa aroosyada ayaga ah qaarkood bil ma ayna gaarin malaayiin lacagaa lagu bixiyey heesihii haloogu yeero qolyihii fanaaninta ugu yeera saa hala yeela hala bodbooda gacmaha la isqabsada gaalada hala shabaha bal hala sameeyo malaayiin almalaayiin shan milyan afar milyan saddex milyan iyo lacaga ka badan ama ka yar ay ku baxday laakiin bil aan wada gaarin maxaa yeelay bilowgii alla lagu cas subxaana wa allana nicmadiis unbuu ka joojinayaa bas waa intaas lain shakartum laasiidannakum walain kafartum ina cadaabi la shadiid laakiin macnaa daalika ma ahan farxadda in laga tago aroosyada qaar markay dhacaan wadaaddo qaara waxaa laga yaaba markii arooskii lasoo fariisto oo kelime yar la yidhaahdo malakulmowtkii muxuu ahaa iyo aakhira iyo waxaa weeyaan sakaraatilmowt iyo baabkaas inuu muxaadaro ka dhigaa laga yaaba muxaadarada waa fiicanta laakiin booskeeda halkaan maahan likulli maqaamin maqaal boos kasta wuxuu leeyahay qowl u qalmo mxuu meeshan waa farxad meeshan waa meel muxuu ahaa loo baahan yahay dadkii in ay qoslaan inay farxaan in wahaakada gabayo iyo eh, muxuu ahaa maansooyin iyo hadallo fiican iyo kaftan wanaagsan iyo gabdhihii durbaamo yar muxuu ah, anaad weyne iska gargaraacda iyo haakada baabkaas waa baabka loo baahan yahay oo farxadda yacni xiraalayaal halxiraalayaal iyo wax ah. laakiin meeshii in muxuu ahaa laga dhiga ma'tam meel laga dhintay oo kale laga dhigo arrinta ayada sax ma ahan beriga hore waxyaabaas waa dhex jira lakin hadda beryahan waa laga dhaqaaqay oo weliba waxaa loo sii gudbay in munkaraad iyo inta tawasuc moogta markii meel waxaa weeyaan in loo yaro bikaaciyo loo furo qofka inuu isna albaabka sii wada furtay khatar waa halis waa waxyaaba yaryaroo diinta ay ugasha ayaa jira oo lahwiga iyo farxadda iyo baabkaas laakiin adiga xaddii loo muxuu aha la xadeeyey ha dhaafinin si aadan dembi ugu dhicin wixiina ay barakada ugu tegin xadiidka laba kun saddex boqol iyo sagaal iyo lixdanaad can khaalid ibni dakwana waxaa laga wariyey raximahu llah can irubayic binti mucawidin alansaariya radi allahu ta an ardaha qaalat waxay tii rubayic binti mucawid dakhala calaya nebiyu nabigeena ayaa ii soo galay sal allahu calayh ali waslem hadaata buniya calaya aroortii lii dhisay habeenkii lii dhisay aroorteedii ayuu nabiga iisoo galay sal ala slm aroortaas ayaa la dhisay laftirkeedaba oo la gurogeeyey fa wuxuu fadhiistay nabigeena sala allah alay slem calaa firaashii gogashaydii aniga an ku fadhiistay gogashii an macnaheeda maaha gogashii ugula fadhiistay gogashii ku fadhiistay sidaa weeyaan kow ka majlisika makaano fadhigaada oo kale mini aad iga fadhido yani siaad xagga u fadhido ood iga fog tahay ayuu nabigeenana cala sl slam meel xag iga fadhiyey laakiin wuxuu ku fadhiyey sariirtayda ayuu ku fadhiyey amaba gogashayda ayuu ku fadhiyey hadduu qof marti ku yimaada meesha wanaagsan baad fadhiisiin soomaha xilliga asagana kuraastan weyn iyo adduunkan lama haysanin firaashkaas yar oo muxuu aha arooska loo dhigi waxaan meesha ma yeelaanba iyo wax la mid ka majlisika makaano fadhigaada mini xaggaygaad ka fadhiday ay baciidan can canii kabaciidan canii ka bucdika canii kow wa juwayriyaatun gabdhana yadribna ay garaacayaan biduf duf ay garaacayaan waa durbaan yaro dhinac ka furan tan dhinac walba ka xihan taa duf lama yira abli ayaa la yidhahdaa laakiin dufta waxaa weeyaan waa durbaan yar oo dhinaca ka furan dhinaca kalena waxa way kala marka sawdkeeda aad oy tilmaam wanaagsan ka bixinayaan man qutila saxaabadii la laayay oo min aabaa'ihim aabbayaalkooda yowma badrin maalinta badar ay mxuu aha ammaanayaanoo wanaaggii iyo allowdhawaashada jihaadkii iyo shahiidnimadii iyo ku ammaanayaan iyo geesinimadii xataa qaalat ilaahay ka tirahda intay gabar jidbootay ay qaalad ka tirahda jaariyatun gabar wa fiinaa dhexdanaga waxaa ahday nebiyun nebi oo yaclamu ogsoon maa fii qadin berri wuxuu ku sugan wixii berri dhici doona nabi yaqaana ayaana dhex ilaahay ka tirahda nabiga noo fadhiya calayi sl faqala nabi nabig wuxu uhi sal slm laa taquulii haakada arrinkaas ku dhawaaqin oo sidaa ha dhihin waquulii waxaad tidhahdaa maa kunti waxaad ahayd taquuliini gabayga waday iyo warka aad sheegaysi kii iska sii wad laakiin middan dheeriga ah leedahay nabi yaclamu maa fii qadin taas ayadaa maya baab jiro ma ahane xir ayuu nabigu ku yidhi sal slm marka xadiidkan nabigeena sal allahu alay wuxuu qiray oo iqraar uu ka bixiyey in qofka arooska xilliga la jooga farxad ay imaan karto laakiin waxaa isweydiin mudan fadhigaan la fadhiyey nabigeena u fadhiy sal slm gebdhahan ay fadhiyeen oo muxuu hal meel la wada joogay xaalad say laba shayba waa suuragal nabigeena sal allahu alay waslem waxaa weeyaan wa aswaajuhu ummahaatuhum xaasaska nabiga soo annaga hooyo nooma ahan waxaa jirta wahuwa abun lahum inuu aabbo wada yahay ummadda dhanba inuu aabbo wada yahay oy dhib lahayn dhexjoog uu dhex joogay sidoo kale waxaa dhici karta qabla an yanzila alxijaab ijaabka intuu soo degin ka hor inay xaadiadan arinta dhacday oo kadibna markuu ijaabka soo degay kadibna hawshi waa ti la iray ya waidaa sa'altumuuna mataacan fasaluuna min waraai xijaab dumarka nabiga lgu yiri sal ya ayuha nabi qul liazwaajika wabanaatika wanisaai lmuminiin yudnina calayhina min jalaabiibihina dalika adna an yucrafna falaa yudayn in kala baxa oon isku meel mxuu ahaa la fariisanin ilaa uun mxuu ahaa in la kala asturan yahay mooyane amaba la kala fogya mooyane waa tii ay soo degtay sidaa weyan labada waa suuragal xadiidka laba kun saddex boqol iyo todobaatanaad can caaishata waxaa laga wariyey zawji اnabiyi um اlmuminiin radia allahu canha ardaha asidiiqa binti sidiiq annaha caaisha zafat waxay gurigaysay imra'atan haweeney ama gabar ilaa rajulin bay u gurigaysay oo meel ansaar ree ansaareed ka mid a ah. faqaala nabiyullahi nabig al wuxu yiri sal slm yaa caaishatu caishay maa kaana macakum lahwun waxyaaba dheeleelay ciyaar ma haysaan miya waxyaaba yaroo ciyaar ah ma haysaan miya fa ina alansaara niminka reer ansaareed yucjibum waxaa aad u cajabgeliya o ila dhacaan allahu ciyaarta oo marka arooska aad jiro iyo in la ciyaaro oo waxaa weeye farxad la muujiyo gabayga iyo muxuu ahaa bramburka iyo waxyaaba lamidka ah aad bay u jecel yihiin kuwaas ma haysaan miya saasuu nabigeena yihi sala allahu calayhi waali waslm buhaari xadidka laba kun saddex boqol iyo ko iyo todobaatanaad can moxamed ibni xaaibin waxaa laga wariyey radia allahu tacala arda qala wuxu yihi moxamed ibni xaaib qaala rasul rasulka wuxu yih sal slm faslu maa bayna alxalaali xalaasha faslu maa bayna alxalaali xalaasha kala saarka u dhexeeya iyada iyo walxaraami xaraamta addufu waa durbaantaa yaroo dhinaca ka furan oo la garaaca iwa sawtu dhawaaqa fi nikaaxi nikaaxa la dhawaaqo saas ayuu muxuu aha nabigeena cadayna sal slm tirmidi nasaai ibni maaja waa xadiis saxiixa markii muxuu aha meherka u dhaca gabdhaha inay alalaas ka sii deeyaan waxba ayaan lala yaabin sawtka waa loo bahan yay mararka kusoo dhexdhacaan maaha waba dhib ma lahan zaruuray dhahaan qolyahan m carabta alalaska zaruuray dhahaan marka dhawaaqaas iyo gabayga yar iyo wahaakada iyadoo laisku dhex yaacaynin dhib aad weyn ma lahan laakiin aad loo sii waasicinin baabu shuruui fi nikaaxi shuruudda nikaaxa dhexdii la xirta ayuu baabkan u baab yahay weeyaan shuruudda nikaaxa lagu banaystay guurka in la fuliyo oo muxuu ah meherkii iyo wix la midka ayuu baabkan u baab yahay baabu shuruui fi nikaax shuruudda nikaaxa iyo fulinta loo baahanya in la fuliyo ayuu baabkan u baabay xadiidka laba kun saddex boqol iyo laba iyo toddobaatanaad can cuqbat bni caamirin waxaa la wariyay albadri radi allahu taala arda qala wuxu uhi cuqba qaala rasul rasulka wuxu yiri sal l slam axaqu shuruudi shuruudda kuwa ugu xaqnimo badan an tuufuu inaad uufisaan weyaan bihi isaga ma staxlaltum wixi aad ku bannaystaan bihi isaga alfuruuja farjiyaalka <laughs> axaqu shuruudi shuruudtan ugu xaqnimo badan an tuufuu inaad uufisaan bihi isaga aad uufisaan istahlaltum aad ku banaystaan bihi isaga alfuruuja farjiyaalka yani shuruuddii aad farjiga ku banaysateen oo meherkii iyo wix la midka ah ayaa ugu xaaqnimo badan bukhari muslim ayaa soo saaray xadiidkaas baabu muraacaati tanaasub اsinni da'da inay isu qalanto ilaalin la ilaaliyo bayna zawjayn labada isguursani ayuu baabkan u yahay in la ilaaliyo da'da labada isguursan isku dhowdo aad u kala fogeyn ayuu baabkan u yahay arrinta ayada horean xali ugu hadalnay nabigeena sal alla alay slm aad u yar ayuu guursaday waa ka duwan yahay nabiga ummada sagaal xaasaa loo ogolaa xitaa waxaa weya xagga awoodda ragnimada nabigeena calayi sl slam ka awood badnaa dadka kale sida ah, nabi sulayman waad garanaysaan waa uu ku dhaartay caw inuu boqol xaaswaanay alley aan isu mari doono kullina ay wiila loo dhali doonaan muxuu ahaa jidka alle ku jihaado soo saas ma intii wuu sameeye wuu iso maray laakiin wuxuu hilmaamay insha allah kadibna islaantii waxay dhashay hal islaana uur qaaday Eh, xaamilo noqotay tiina canug bar ah ay meesha muxuu aha dhashay marka ambiyada waa ka duunaayeen dadka kale waa ka duunaayeen ambiyadan dadka kale masaalix aad u badan ayaana ka ratimaysa abaalgud badanna waa jirayo nabigan ugu abaalguday sala allahu calayhi waali wasalam sayid muxuu ahaa abubakr oo diintan ilahi subxana wataala istaageeda iyo isna soo gaarka maanta annaga ayna soo gaartay qaybta u weyn bacda rasulillah sal slam ka qaatay waa yahay xadiidka laba kun saddex boqol iyo saddex iyo toddobaatanaad can buraydat waxaa laga wari ibn xusayb radi allahu taala an arda qal wuxuu burayda khaaba abubakrin abubakr ayaa doonay iwa cumaru cumar ayaa doonay faatimata binta rasuuli illaahi sala allahu alay waslam radi allahu canha wa ardaaha faatima ayay labadaba dooneen mid walba gooni u doonay faqala rasul uu yuri sal slm inaa sahiira waa canugir saasuu nabig yidhi sal slm fakhaطabaha caliyun cali ayaa marka doonay fazawajaha minhu uu guuriyey nabigeena sal allahu alayh ali slm cali oo wiil yar nabiga ku daray ala sl slm abubakar iyo cumarna aad bay u weynaayeen nasaa-i ayaa soo saar xadiidkaas saxiixulisnaad weeyaan baabu istishaarat اlmarأati haweenayd in lagala tashta bishani zawaaji ibnatiha gabadheeda guurinta la guurinaa in lagala tashto oonan mxuu ahaa lagu sandulaynin ayuu baabkan u baabiyo weyaan xadiidka laba kun iyo saddex boqol iyo afar iyo toddobaatanaad can ibni cumar waxaa lg radi allahu taala anhuma qala wuxu abdullahi bn cumar qaala rasul rasulk wuxu yhi sal slem aamiruu war la tashta annisaaa dumarka fii banaatina gabdhahooda kala tashto oo sanka ha ka gelinina xadiidkaas waxaa shucayb bin arnaawud wuxuu le wa xadiid xasana ah. sheekh alalbani wuxuu le waa daciif maxaa loo yeelaa loola tashana dumarkii waxaa loola tashanayaa istitaabatan linafsiha nafteeda inay iib noqoto oo sodohdii haddii gabadhii culamaalahay gabadhaa ma dhaqmays waad garanaysaan soo dohdii marba ay hawshaan ay ku qanacsanin gabadhaan inay dhaqanto waa inay dhaqmi weyday u badanta xadiidka laba kun saddex boqol iyo shan iyo toddobaatanaad anas malik waxa lgu radi allah tan arda qal anas malik khataba annabiy laakiin waxaa ku jira oo muhiima ah, xadiidkaas hore muxuu ahay guurinta gacanta waalidka ku hay isaga iskale aabbihii iskale haddii hooyadii on raallikeen u guuriye guurkaas wuu ansaxaya laakiin waxaa ka imaan kara dhibaatooyinaa ka imaan kara oo dhaqan marka dhan la wada raacsan yahay lidalika gabdhaha labada qofoo isfurtay labada qofoo kala tagtay dhibaatooyinka ka imaana waxaa ka mid ah in ilmihii guurkii laisku qabsada hooyadii waxay la rabtaa nin ninkan aabbihiin wuxuu la rabaa nin buu la rabaa gabadhii amaba islaanta la furay oo ninkeeda nacayb uu qaba iyo isfahmla-aan furay gabadhii ninkii ay keenta kuma qanacsana ayadii ku qanacsaneen waxay keentana kabasii daran soo saama gabadhiina muxuu ahaa eh, ninkiina wuxuu keena hooyadii kuma qanacsana marka gabadhii xitaa guurkeeda iyo dhaqankeeda ayaa halaabi lidaalika dadka xaasaska ay isfahamsaneen qabo waxaa lagula talinaya inay iska haystaan xaasaskoodii ayagoo danana ilmahoodii maxaa yeelay ilmihii ah, meesha waa ka lumaya qaar jokor noqonayaan qaar durogaysta ay noqonayaan duurka ay inkaar baa ku dhici wahaakada yacni ilmahaada ilmahaada oo aad muxuu dartood wax kaas ugu dulqaado sidaa weeyaan hooyadiina se ha u dulqaadato ayadna ilmaheed awgeed ninkii oo dee inkaar qaba ah oo imtixaan ha u dulqaadato ilmaheeda ayadoo u danaynaysa sidaa weeyaan waayahay xadiidka laba kun saddex boqol iyo shan iyo toddobaatanaad can anas bin malik waxaa la wari khadima rasul lah sl sl qal wuxu anas khaطaba الnabiyu nabigeenna ayaa u doonay calaa julaybiib saxaabigaa julaybiib la yihah nin iska yara miskiin aho ragga aadka mxuu aan loo eegin kor aan loo fiirinayn hoos loo fiiriy ayuu ahaa radi allah ta arda imra'atan haweeney ayuu u doonay oo meel ansaari reer ansaareed ka mid a ilaa abiiha abeedu ka doonay fa qaala wuxuu yidhi xataa astamira ilaa aan ka idin dalbo ummaha hooyadeed kuma siin kar nabi allow ilaa hooyadad aan mxuu ahay ka idin dalbo ma socon karto fa qaala nabi nabigan wuxu yh sal slm fanacam idan haddii ay saa tahay la soo tasho nacam idan haye mxuu ahaa nacam weyaan haddii ay sidaa tahay weyaan qala wuxu uhi faاnطalaqa rajulinki wuu aaday ila imra'atii haweenaydiis ayuu aaday fadakara dalika laha arrinka ayuu u sheegay julaybiib ayaa gabadheeni rabo oo nabiga u raba calayhi salaa slaam faqaalat waxay tihi laa ha allah idan laa hallah idan macnaheeda maxay tahay laa maya haadaas marka bimacnaa waa weeyaan wallaahi baan ku dhaartee yakuunu daa arrinkaas mid dhaca ma ahan julaybiib waa nin yara muxuu ahaa nooca maalagarooni miyuu ahaa si unbuu ahaa ninkiina nabigu u imaada nabi alle wuxuu yidhi xaas ii raadi nabigana maxuu samaynaya alai sl slam inuu ergeeyo ergo wayaa nabigana aamir maaha waa ergo waa sida noo imaan doonta insha allahu tacaala kadibna naagta waxay tihi maya ilaahay baan ku dhaartay warkaas war noqonaa ma ahan maa wajada rasuullah nabiga ale muuse helmiya ilaa julaybiiban ma wax julaybib aan ahayn nin kale ma noo waayo ood muxuu ahaa aada gabadha naga usoo doono nabigeena sala allah alay waslam wadakar alxadiid xadiidka uu sheegay imaam axmed ee soo saaray isnaadu saxiixin calaa sharti shaykhayn marka waxaa weeyaan nabigeenna calayhi salat slam waad garanaysaan bariira bariira ayaa addoon bay ahayd nin muqiis la yidhaahdana xaasay u ahayd asna addoon u ahaa bariira waa xorowday waad garanaysaan weliba waxaa ka qayb qaadatay gacan libaax muxuu ahaa ka qaadatay caaisha radi allahu tan ardaha oo muxuu aha dhaqaalihii bixisay weliba alwalaau liman actaq walaha iyo tolnimada qofka la soo dhowaysto qofkii xureeya iskale waa tii ay muxuu aha nabigu ka dhawaaqi jir ku dhawaaqay alai slat slam marka markii ay xorowday muqiitna way ka fasakatay khalaas wabilahi towfiiq xor iyo addoon weeyaan duurkay ka martay muqiita ordaa u yimid uu ka daba ooynaya marka muqiit ayadna waa diiday marka nabigeena sal allahu alay wasalam muqiis ayaa usoo erga doontay wuxuu nabi allo igala hadal bariira bariira loo imaado bariira waxa la yidhahda oo yimid alay sl slam nabi allow miyay amraysaa mise shaaficat amar muqiis guursa miyaad ileeda aan guursada alle waa amar nabi maxamed diidka alay sl slam mise waad tashani waxad leena muxuu waad erge ayaa tahy wuxuu yidhi ergaan ah markaasaa waxay tihi laa xaajata lii fiihi danka maliikaas hadday erge noqotay amar ahayn kan danka malihi marka nabigeena ergu ahaan jira a nin kastoo u imaado gabar yar oo foodaheeda ay u timaa ay leedahay uu gudi jiray islaan maxaa ah, waayeel haakada ummadda dhan ba asaga aabbo ah marka markii aduu imaaday julaybiib uu yidhi nabi allow ragga kor loo eegana uusan ahayn radia taala ardah oo markii dadka loo fiiriyo uu u ergeeyey ergadin waa laga soo diiday nabigeena sal slam mar labaadoo erge laga soo diiday waa markii koobaad iyo markii labaad waad arkaysaan muqiif iyo iyo weeyaan ninkan <clears throat> saxaabiga jaliilka iyo xaaskiisa waayahay idan marka hooyooyinka in lagala tashto dumarka in ilmooda lagala tashto xadiikaasna ma cadayni karo horta hadduu daciif yahay baabulwaliyi fi nikaax weliga baabulwaliyi weli in loo helo fi nikaaxi guurka ayuu baabkan u baab yahay xadiidka laba kun saddex boqol iyo lix iyo toddobaatanaad can abi muusa waxaa laga wariyey cabdulahi bn qays alashcri radi allahu tan arda ana nabiya nabigeena sal sl qal wuxuu nabigeena laa nikaaxa guur ma jira ilaa biwaliyin weli in la hela mooyane iyo laa nikaax guur ma jiro ilaa biweliyin weli inuu la helo mooyane abu daawuud nasaa-i ibn maaja darimi wa xadiis saxiixa xadiidka laba kun saddex boqol iyo todoba iyo todobaatanaad an ibn cabaas waxaa laga wariyey radia allahu tacala canhuma wa caaishata radi allahu tacala canhuma qaala waxay yihahdeen labada saxaabi jaliilka ah qaala rasul rasulka wuxu yiri sal slm laa nikaax guur ma jiro ilaa biweliyin weli in la helo mooyane wa fii xadiidi caaishatana wasulaanu ninka muxuu ahaa qaadiga iyo suldaanka iyo madaxa muslimiinta ayaa weliyu man qof weli u noqona laa weliya lahu weli aanan lahayn ibn maaja waa xadii saxiixa gabadh haddii aabba iyo adeer iyo walaal iyo qof casaba iyo habay yaraatee weli ay lahayn oo aabbaba ay lahayn soo ma dhici karo qof muslim oo lahayn in la helo aabbihiis la aqoonin soo ma dhici karto ha yaa weli u noqon ama aabbihi waba dhinta ama waa ama lama hayaba amaba waa fogyahay meel laga gaar lama yaqaan lama heli karo suldaanka ayaa mahrina markaas madaxii muslimiinta hadduu suldaan jirin muslimiinta ninka ugu madax weyna mahrini sheekhi weyne loo geyni oo mxuu ahaa u weyna marka waxaa la eegoon tusaale ahaan suldaanka waa qaadigii hadda jifqaadiyaa jira wuu joogaa jifqaadi haddii la waaya naaibu jifqaadiyaa jooga haddii la waaya qaadi cadi ayaa jooga oo mxuu ahaa rasmi ah sow sida maahan qodob waa qodobkaas qaadi maba jiro meeshii qaadi maba jiro ugaaska oo kale ugaaska oo kale ayaa mahrin gabadhii aabba ma lahan iyadoo aabba aan lahayn baa la arkay islaana wadatay oo la arkay soo ma dhacda arrinta ayada sooma dhici karto waaskii gacan laguma hayo wahaakada sheekhii maalan muaacaho mutabaca ahaa adi muslimiinta tawanina arrintayada muslimiintii dadka ugu weynaa ayaa arrintaada u istaagayaan marka ayada laakiin gabar aabbaheed uu nool yahay walaalkeed uu nool yahay adeerkeed uu nool yahay in la yidhahdo aabbihii duulashaa soo jira waxba lagama haye muxuu ahaa hal iska mahriyo baabkaas baab socona maaha duurashaasu jira geela la jira oo waxaa wey marka telefon lagama heli kara marka laiska mahriyo arrimaha way dhacayaan la socda halkaan ad ka dhaca beryahan aan joogno sax maaha mana ansaxay guurkaasaga aabbihii ma dhintay waa maya hadduu dhintayna dee badalkiisi yaa jooga isaga qof ma soo wakaashay waa maya midii kale wakiilka inuu wax sii wakiisho arrinta iyada ahna eh, inkastoo masale khilaafi ay tahay waxaa ka wanaagsan qofka in Eh, weliga rasmiga ahaa uu qofka wax maharina soo wakaasho laakiin wakiilka la soo wakaashaya qof kale sii wakaalani dhibkeeda ma yarta ayada waayahay xadiidka ama baabulishhaadi fi nikaax guurka in markaati la markhaati geliyo oo markhaati loo hel baabkan u baabiyay xadidka laba iyo siddeed iyo toddobaatanaad can ibn cabbas radi allahu ta anuma qal cbdillah bn guur ma ilaa bibayinatin in markhaati la hela mooyane marka arkaantan guurka waa taqaanaan kow azawj rukniga labaad azawjatu rukniga saddexaad alwaliy rukniga afraad ashaahidaan rukniga shanaad adinkaa laydinka rabataa asiiqatu ya aan koo guuriyey waana aqbalay qabuulkii ijaabkii nacam waa yahay tirmidi wuxuu leeyahy xadiidkan saxiixun mowquufun weyaan ibnu cabaas ayuu ku dul taagan yahay xadiidka laba kun saddex boqol iyo sagaal iyo toddobaatanaad can xasan albasri waxaa la wariyey raximah llah wa saciid ibn musayib radi allahu raximah llah raxmatan waasica anna cumar bn khadaab radi allahu ta an arda qala wuxu hi sayd cumar laa nikaaxa guur ma jira ilaa biwaliyin weli in la hela mooyaane iyo washaahiday cadlin iyo laba markhaati oo cadaalad lagu yaqaano bayhaqi ayaa soo saaray sanadiis waa saxiix weyaan baabu khubati annikaax guurka khudbada la akhriyo marka la guurina gabadha khudba la akhriya ayaa jirto nabigeena ka sugan sala allahu oo loo yaqaano khudbat alxaaja khudbadaas ayuu baabkan u baab yahay ha la xifdiyo qofki inuu muxuua dumar gabdhaha mahriyi rabo ma og marka eh, qofka safiinaha u ahrista safiinaha guurkuma yeelo waad aragteen oo qaasimiga marka loo gudba eh, muxuu aha maala shijaaca loo gudba iyo sharaxiisa eh, ilmqaasim qaasimiga loo gudba qofka kadibna siiqadii kuma qorna asna iiqadia marka sheekhi u baraya sheekhada waatan dhegeysta marka laba kun saddex boqol iyo sideetanaad can abdillahi bn mascuud waxaa radi allahu taala arda qal wuxu abdullahi bn mascuud callamanaa waxaana baray rasul rasulka ayaana baray sal slm khudbat alxaajati khudbada xaajada loo yaqaano oo wax lagu mahriyo howlaha kale lagu qabto waxay ahayd ina alxamda mahadilah laweyna iskala nastaciinuhu alla ayaan ka kala madalbaynaa wanastaqfiru dembidhaaf isaga ayaan weydiisanaynaa wanacuudu bihi alla ayaan ka magangelaynaa min shuruuri anfusina nafyaalkanaga sharteeda ayaan ka magangelaynaa man yahdi lah qofka allo u man yahdi illaahu qofka allo hanuuniye falaa mudila lahu qof baadiyey lama arko waman yudi qofka allo u baadiyeyna falaa haadiya qof hanuuniye lama arko waashhadu waxaan qiraya an laa ilaha ilah al abdunsan ila allahu alla weyne mooyane waashhadu waxaan qiraya anna muxameda nabi maxameda cabduhu alla addoonkiisu n rasuul rasuulkiisa kadibna yaa ayuha naasu itaquu rabbakum yaa ayuha aladiina aamanuudan nuskhada cusbeed yaa hay kitaabka cusba ma haysaa haye aayadda qoran ya ayuha الnaasu اtaquu rabakum ya ayuha الnaasu اtaquu rabakum اladii khalaqakum min nafsi waaxida wkhalaqa minha zawjaha wbaha minhuma rijaala kaiira wanisaءa wاtaquu اllaha aladii tasa'aluuna bih اlarxam ina allaha kaana calaykum raqiiba taas weeyaan marka yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha yani waa aayad laba aayadood islehen waa isma lahan marka meeshaas yaa ayuha aladiina aamanuu ay ku qoran tahay yaa ayuha annaasu itaquu rabbakum bidaayat suurat anisa ka dhiga yaa ayuha naasu dadow itaquu ka baqa rabakum rabbigin ka baqa aladii allahaasoo khalaqakum idinka umi min nafsin waaxidatin hal laf inka umi waa nebi aadam wa khalaqa minha zawjaha khalaqa naftaas ka uumay minhaa naftaas ka uumay zawjaha xaaskeeda ka uumay waa ummunaa xawa wa baha minhumaa rijaalan kadibna ka faafiyey oo ka firdhiyey rag rijaalan kaiira wa nisaaa rag badan iyo dumar badan ka firdhiyey oo ka dhaliyey weyaan waataquu llaha aladii kadibna ka baqa allaha alla ka baqa aladii alla tasaaluuna bihi as wax isku weydiisastaan iyo walarxaam wattaquu ka baq qatiicat alarxaam raxinkan aad goysaan ina allaha alla weyne kaana waxaad calaykum dushiina raqiiban mid waardeeya oo idin ilaaliya ayuu ahaaday kadibna aayadda kale yaa ayuha aladiina dulkii aamanuu alina rome itaquu ka baqa allaha alla weyne xaqa tuqaatihi baqitaanka dhabta ka baqa walaa tamuutunna ha dhimanin ilaa wa aayadda saddexaad yaa ayuha aladiina dulkii aamanuu alinabi rumeeyow itaquu kabaqa allah alla weyne waquluu waxaad tidhahdaan qowlan qowl ku dhawaaqa sadiidan ee toosan yuslix ha wanaajiyo lakum adinka acmaalakum camalyaalkiina ha idiin wanaajiyo wayaqfir ha idiin dhaafo lakum adinka dunuubakum dambiyaalkiina waman yutici qofka adeeca allah alla weyne iyo warasuula rasuulkiisa faqad faaza wuu liibaanay fawsan cadiiman liibaan weyn ayuu liibaanay wallafdu liabi daawuud abu daawuud ee lafdiga iskale kadibna intaa marka la akhriyo waxaa weeyaan zawajtuka bintii aw muklatii aw muliyati fulana binti fulan qabilta nikaaxaha wa tawiijaha bihada mahr madkuur qabiltu nikaaxaha wa tawiijaha saas weyaan marka marka waa siiqadii marka khudbadii khubat alxaaja khudbat alxaaja weyaan baabu tahnia tahniya laiskugu tahniyadeeyo bizawaaji guurka qofka hadduu guurka guursada in loo tahniyadeeyo ayuu baabkan u baabiyo xadiidka laba kun saddex boqol iyo kow iyo siddeetanaad can abi hurayrata waxaa la wariyey radi allahu taa arda ana nabiya nabigeena sal sl kaana waxaa nabigeena idaa rafa'a hadduu u tahniyadeeyo alinsaana qofka idaa tazawaja goorta u guursada qaala wuxuu dhihi jiray baaraka allaahu alla weynaha kuu barakay laka adiga baaraka allahu allaha kuu barakay laka adiga guurkan aad guursatay wa baaraka calayka dushaadana ha barakeeyo oo dushaada mid barakaysan kaaga dhigo wa jamac baynakumaa adinka eh, dhexdiinan ha ku kulmiyo fii khayrin khayr oo kulankiina mid khayr qaba allah ka dhigo abu daud tirmidi ibn maajah darimi waa xadii saxiixa baarak allahu lak wbaarak calayk wajamac baynakuma fii khayr saasuu nabigan ugu ducon jiray alayhi salatu slam tahaniyad iyo duca isku jirta weyaan xadiidka ama baabu maa yadcuu bihi azawju ninka wuxuu ku ducaysani cinda dukhuuli cala ahlihi markuu reerkiisa u geli ood reerka muxuu loo soo hooyo ood ama u hooyana ama loo soo hooyo waxaa weeyaan wuxuu ku ducaysanayu baabkan u baabiya xadiidka laba kun iyo ama loo aqalgeey waxaa tihahdaba xadiidka laba kun saddex boqol iyo laba iyo siddeetanaad can abdilahi bn camr bn caas radi allahu taala anhuma can nebi wuxuu ka wari sal slam qal nabigan wuxuu yidhi idaa tazawaja hadduu guursado axadaku midkiin imra'atan haweeney aw ishtara ama soo iibsada khaadiman khaadim uu soo gato amaba xataa uu soo kiraysto oo shaqaalo ka soo dhigta faliiqul ha yidhaahda allaahuma allayu innii aniga as'aluka waxaan ku khayraha khayrkeeda ayaan islaantan ku iyo wa khayri jabaltaha calayh iyo khayrkii adiga aad ku oo lagu khalqay wacuudu bika waxaan kaa mangalaya min sharia sharkeedaan kaa mangalaya wa shari maa jabaltaha caleyhi sharti aad ku uuntay ayaan kaa wa shari maa kii sharti aan kaa mangalaya jabaltaha aad ku abiicad uga dhigtay oad ku uuntay caleyhi abu daawud ibn maaja waa xadiid xasana haddii xataa daabuur soo iibsato sidaas oo kale allahuma in asalak khayraha wa khayra maa khuliqat lah maa sunicat lah wacuudu bika min shariha wa shari maa sunicat lah sidaa weyaan waayahay baabu man taزawaja qof guursaday uu baabkan baab yahay walam yusami sadaqan meherna aan ku dhawaaqin gabadhii ayaa waxaa lagu yidhi zawajtuka kada wa kada aqabilta nikaaxaha qabilta nikaaxaha wabilahi towfiiq mabar lama sheeg kunki dolar iyo labada aan ka warramayn iyo baabkaas maba la sheeginba cagba lama saarin see isu yeelanaya qofkaas waaya xadiidka laba kun saddex boqol iyo saddex sideetanaad can cabdillahi bn mascuud waxaa la wariyey taala arda fii rajuli oo tazawaja guursaday imra'atan haweeney guursaday oo famaata canha ka geeriyooday walam yadkhul calay biha aanan u galmoonin walam yafrid lahaa asadaaq aan meherna u magacaabin faqaala wuxuu yidhi cabdulahi bn mascuud laha sadaaq meher ayay leedahay kaamilan isagoo kaamil ah wa calayha dusheedana waxaa ahday alciddatu inay ciddo tirsato walaha wamiraahu dhaxalna ay leedahay qaala macqal ibnu sinaan wuxuu yidhi oo raawigii ka wariy cbdullah bn mascuud xadiidka samictu rasulah baan ka maqlay sal slm faqaala macqil ibnu sinaana wuxuu yidhi cafwan saxaabigaasa wuxuu yidhi samictu waxaan ka maqlay rasul baan ka maqlay qadaa bihi isagoo u xukumay fii yarbuuca fii bir bir sooma fii birwaca fii birwaca oo magacyo dhib badan ood la yaabaysaan maxua carabta annaga faatima iyo sacdiye iyo caaisha iyo magacyo fiican ubaan mxuu marka lasoo islaam kadib la arkaye magacyo waxay lahayn imtixaanna hore qadaa bihi ugu xukumay macqil ibnu sinana wuxuu leeya radi allah ta arda samictu rasul ban ka maqla qadaa isagoo xukumay bihi arrinka asagood abdullahi mascuud sheegay fii birwaca binti waashiq gabadhaas asagoo waxaa weeyaan ku xukumay ayaan eh, maqlay ayuu leeyahay radia allahu can abu dawuud tirmidi nasaai ibni maajah darimi xadiidku xadiid saxiix marka mas'alada meesha taalla waxay tahay waxay tahay masalada gabadhii waa la guursaday marka la guursaday iyada oonan waxaa weeyaan loo galmoonin iyadoon loo galmoonin ayaa laga dhintay waa xadiidkan siduu caddayna sidoo kalena meher looma magacaabin meher looma magacaabin saddex shay ayaa marka meesha imaanaysa tan koobaad horta waxay leedahay meherkeedii oo kaamil ahay leeda maba loo magacaabin mahrumil waa la jir hooyadeed iyo eedadeed iyo gabdhaha iyada mxuu ahaa qaraabada ay ilmaadeerta yihiin iyo kuwa iyada la dhashay iyo inta lagu mahriyo hadda mahrulmiliga maanta nairobi muxuu yahay sida haalibka u badan miiqaa weyaan ya laba kun oo dolar mise kun dolar an boqol iyo kun maalmiliga an boqol kun maalmiliga meeqaad u arkaysaan culamaadla nacam mahrmiliga maxaad u arkaysaan shee xuseen mahrmiliga meeqaa waa nairobi sida caadiga loo badan yahy a boqol iyo konton kun ilaa laba boqoloo kun yani kun shan boqoloo dolar ilaa laba kun oo dollar ayaa loo badan yah le sheekh saas miya ya kama dheero ya sheekh ya ha laba kun kun iyo shan boqol haakada adi laba kun taqriiban marka maharmidliga ay gabadha yeelanaysaa marka o maharkiio kamil ay leeda tan labaadna dhaxalkii ninka uu ka dhintay xaaskiisa ahaanay udhalaysaa oo qaybta umunkii mxu hadduu ilmo leeya isaga umun ayay qaadanaysaa haddii ay ilmo uusan lahayn sideed meelood mxuah sideed sideed meelood marka loo qaybiyo xoolihii hal meelood haddii ilmo uu leeyahay hadduu ilmo ah, leeyahay weyaan hadduusan lahaynna rubuc ay qaadanaysaa boqol labaatan shan saa u taqaanaan adinka ay qaadanaysaa marka eh, xukunka labaadna kaas weyan kan saddexaadna iyada waxaa laga rabaa inay ciddo tirsato oo xidaad iyo ciddo ay gasho waa haddii gabadhii la guursada ayadoo loo galmoonin meher aan loo magacaabin ay dhimato uu ninka dhinto cafwan tan labaad waxa weeyaan gabadhii markii la maharsaday waxa weeyaan xoolana aan loo qadarin ayuu ninkii furay taas ayad qur-aan ay caddaynayso haya ayadda sheega wain طalaqtumuuhunna min qabli an tamasuuhunna waqad faradtum lahunna fanisfu maa faradtum ilaa yacfuna w yacfu aladii biyadi cuqda nikax an tacfu aqrab litaqwa marka waxay yeelanaysaa meherka niskiisa yeelanaysaa meherka niskiisa yeelanaysaa waa la furay laakiin haddii laga dhinto maya kuma jirto sidaa weeyaan nacam ha nacam yani meherka waa guntanmayaa cafwan guurkii waa xirmayaa oo ninkii gabadhu ay ku xirmaysaa iyadan xataa la magacaabin meher laakiin markiiba otomaatic ahaan mahrulmiligaad u booda hadda laba kun soo ma ahan tusaalahaan mahrulmiliga nairobi iyo dadkan loo yaqaano markiiba waxaa weeyaan waxaa weya wuxuu iska noqonaya laba kun laba kun oo dollar ayay gabadhii ma yeelanaysaa ay yeelanaysaa sidaa weeyaan waaya baabu nikaaxi waluud baabu nikaaxi lwaluudi gabdhaha wax dhalayaan in la guursada inay sunno tahay ayuu baabkan u baabiy fiicantahay xadiidka laba kun saddex boqol iyo afar iyo siddeetanaad can macqil ibni yasaar waxaa la wariyey radia allahu taala anhu qal macqil ibn yasaar ja'a rajulin baa u yimid ilanabi nabig sal slam faqala wuxu yidhi innii aniga asabtu waxaan asiibay oon haleelay la kulmay imra'atan haweenay daata xasabin nasab iyo sharaf u saaxiibay wa jamaalin qurux qurux iyo sharaf isku darsatay wa inaa iyada laa talidu wax ma dhalays laakiin waa ma wax ma dhalays afatasawajha nabi aloma guursadaa qaal wuxuu laa maya ha guursanin uma ataahu aaniya mar labaad ayuu yimid fanaha ka reebay uma ataahu aaliata mar saddexaad ayuu yimid faqaal wuxuu yidhi tazawaju war guursada alwaduuda gabdhaha raggooda isjeclaysiiyo alwaluuda ee dhalmada badan fa innii aniga mukaairun waxaan idinkula tartamaya ama idinkula badsi badsanaya yani waan maalinta qiyaama badnaan ahaan ayaan muujinaya bikum adinka alumama ummadihii ummadihii ayaan idinkugu faantamaya daartaan dhaha badnaan ahaan aan ugu faantamaya maalinta qiyaamo abu daawuud nasaa xadiis xasan saxiix weyaan marka ummadda in la badiyo ayaa la rabaa marka haddii aad gabadhii aad ka bixiso nin la-aantii dhib ma lahan laakiin kaliga taag fadhin haddii ayba dhalaynin oo meesha muxuu aha ku gooyin ummaddan hagoyn ilan lugooyada aad samaynaysa kaligaa kuguma dhacays kaligaa kuguma dhacays aabbaha iyo nasabka aad ka soo jeeda ku samaynaysaa hooyada ayaad ilma ayay u noqoto la-aan aad dhigaysaa waxaa weyaan amaba eh, eh, eh, ilmihii kula dhashay habaryar ay u noqdaan ama ay adeeru noqdaan ay weynayaan ummadda nebi maxamed alayhi salat slam aad tollaan aad dhigaysaa garab la-aan marka khasaaro badanaad keenaysaa ayaga in la-aan la dhiga sax ma ahan yacni ninkaas waxaa laga yaabaa nabigeen inay u muuqato alayhi salaat salaam inuusan wax kale guursan karin haddii ayada aad guursadaan wa bilahi towfiiqun dunka imsaa qof aad arkaysaan oo hadda gabdha aanan dhalaynin ag joogaan kama dhaqaaqi karaan halkaasaa la hayaa kuleetiga lagu dheganya carra waardiya laga hayaa hala guursada gabdhihiadhaln waxay u bahan yihin icfaaf in la dhowro ayaga laftirkoodii oo zinada iyo xumaanta laga ilaaliyo u baahan yihin laakiin waa in ayagana ay dadka aynan jeebaynin yaa ka tirin inay ku xihan ragga waxay dhihin ay yaa weylka ar dhowr inay dhicin oo muxuu aha ninka la yidhahda adigana bal waxaad yeelaysaa haakada dhaqaaq baabu nikaax zaaniya haweenayda zinaaleyda oo dhilada in la guursada ayuu baabkan u baabaya inay xaaraanta oon la ogolayn ayuu baabkan u baabay xadiidka laba kun saddex boqol iyo shan iyo siddeetanaad can cabdillahi bni camr caas radi allahu taala anuma ana imra'atan haweeney kaana kaana waxuu ahaaday yuqaal laha mid loo yidhahda ummi mahzuul magacaasay le ummi mahzuula la yihahda kow wa kaanat waxay takuunu mid ahaad biajyaad magaalada maka meel ajyaad lia ka degreed waa xilligii jaahiligi oo gaalada la ahaa wa kaanat waxay ayd musaafixatan mid dhilla ay ahayd mid dhillahoo la yaqaano ayay ahayd kaanat kaanat waxay ahaatay yatazawajuha rajulu nin baa guursani wa tashtaridu lahu waxay u shardinaysaa an takfiyahu nafaqa inay nafaqadii ayada ay ka qabato jeebooyin ay ahayd waana dhila ninka guursan rabo marka waxay leedahay nafaqada anaa kaa qabana haye hawshaada qabso fa sa'ala rajulin baa wuxuu weydiiyey canha xaggeedii annabiya nabiga ayuu weydiiyey dabcan markay soo islaamtay laga yaabaa ayatazawajuha nabi allo miyuu guursan ninka asaga yacni ninka wuxuu nabi allo islaamta noocaasa oo weeyaa ninka guursadana ayada nafaqada ka qabanaysa ma guursanaya faqara'a nabiy llahi nabiga alla ayaa akhriyey sal la slm oo unzilat aleh waa lgusoodejiyey hadi aayat ayadan ayaa lagu soo dejiyey azaanii ninka dhilliga ah laa yankixu ma guursada ilaa zaaniyatan dhilla mooyane haddii aad aragta nin dhilla ag jooga asagaa dhilli ah soo ma garan haddii aad gabar nin dhilla ag joogta ad aragtana iyadaa dhilla ah sidaa weeyaan waa imtixaan yacni waxyaabaha la oo waxeeda ay bannaanka imaadeen maca daalika ku hooyani duyuuth waa kaas waa kuwa nabigeenna uu sheegay sal lla sl inaan jannada ilaahay cagsaaraynin duyuuth ninka la yidhahda maxaa yeelay duyuuthka waa kan hooyadiis xumaan raalli ugu noqoni walaashii xumaan raalli ugu noqoni xaaskiisa xumaan raalli ugu noqoni ka isaga weyaan ka isaga weyaan marka arrinta ayada waa arrin halis ah dadka doofaarka hilibkiisa cuni aragteen kuwaan gaalada mxuu aha somaad arkin oo dee iska un allow sahalka ah doofaar kelibkiisa waxaan maqlay qofka hadduu marba cuna ka dhimani khalaas eber gaalada waad aragtay wax abay yaraate eh, ay ka xishoonaan lama arka abadan marka marar qaar wax isleedaha warniyow ummaddan imtixaanka ahoo wiil walaashiis xumaan ku arka oo ka aamusi amaba waxaa weeyaan eh, qof qaraabadiis ku arki oo danan ka ama kuwa xaaskoodii ya kuwaas doofaarka ay malaha inac ka cuneen dooaarka ayagoo ha loo qariy hadii la ramo dooaray cuneen ku geli baabulmuxallilu laakiin qofka hadduu iimaanlaan marba ku dhacdo oo hiiradii waa ka dhumi soo maogidin firada yaa gubanaysa qofka biteri gubta marka biteri gubti gloob haddaad gubta soo leesh mahan waxaanad arkaysaanoo xumaanta dhex yaaca oon dhibsanayn oo caadigu arka fiyuuskii yaa gubtay iimaankii ayaa gubtay iimaankoodii yaa baaba'ay meesha marka waxaa weeyaan waa madow kalkuuzi mujakhiyan waa tii nabiga ku tilmam sal slm la daba oo saas la raariciyey kuuda caadigo biyaa lagu shubta haddii afkeed dhulka la dhigo say noqonaysaa biyo ku shubta ma biyaa geli marar qaar waad leed warkan maxaa ku dhacay waxbay gel layihiin waa kuud la dabagediyey kalkuuzi mujakhiyan laa yacrifu macruufan walaa yunkiru munkaran ilaa maa ushraba min hawaah wixii asaga naftiisa uun muxuu aha munkarka la cabsiiyey ma oyani wanaagna ma gelaayo xumaanna qalbigiisa ma diidaayo marka waa kuud la dabarogay ayuu nabigeena tilmaamay sala allahu alayh wali waslem fiyuuska iimaanka ayaa gubtay in la bedelo waa marka tajdiid aliimaan ayaad u baahan baabu almuxallilu qofka wax xalaaleeyo iw almuxallalu lahu i wax loo xalaaleeya ayuu baabkan u baabaya muxallilka waxaa weeyaan attays almustacaar waa orgi lasoo qoorsaday orgi lasoo qoorsaday ma taqaanaan nin baa naag furi mar labaadu furi mar saddexaadu furi hawshu waa ka dhamaad filimka waa ka gubtsoma markuu ka dhammaado muxuu samaynaya islaantina wuu rabaa dabiicad uu ku haystana waa waaye ama qoortaaba la qabto furaa la yidhi inta badanna ilaahay subxana wa tacala markuu ninka u gacangeliyey xeraga iyo guurka u gacangeliyey mas-uuliyad isagaa saaranta islaanta ay kun jeer tirahdo ifur ifur ifur warkeeda lama dhegaystaba sideedaba ya islaan tabar kale maba lahaba islaamaha marka ay xanaaqaan halka tabar oo ay leeyihin mataqaanaan ya ifur waa wax kale maba hayaanba ifur bes intaas waaba waa xanaaqday oo kugu dhiiftay haakada bas ifur tabar kale maba jirtaba adig marka ifurti rudhumale dabaalkiyow ifurti waba kama jiraan waxba kama jiraan haba yaraatee waa tabarteeda waa e, canaanteeda caadiga haddii ay milyan jeer ifur tiraahdo waxaa weyan adi waxaad ka soo qaadaa si fiica i dhaqo waxaa weeyaan ha ifurin inay kuleedahay saa saa u soo qaado bas weligaa wax kale haddii kale cid kuma dhaqmayso xaqiiqada noocaas waa kolley odayaasha iyo dadka akhyaarta ahoo cidaa soo dhaqay aad u yaqaanaan dumarka haa macruuf waa markay ku tiraa ifur waxaad u qaadataa inay kulaad warnay waxaad yeeli ciddaad hadamin meel kale ha u aadin adiga dhaqanka cidda sii wanaaji saas u qaado ya waxay ka sheekaynaya maan dhexdaasaan arkay niman waraaqa qarooraa jira moogta facebookyada soo geliya waxyaabahaas nin baa waxaa naagtiisa aroorti markaad baxay ay kuleetiga dhabtir halkaasay ku dhegtay halkaasay ku dhegtay waxay tihi ifur wallaahi bilaahi talahi inaadan bixin adon ifurin si kastuu yeelay wax kastuu sameeyey wahaakada kadibna waxaa weeyaan waxaa weeyaan waa kari waaye markaasuu yidhi ma in waan kufuri waan kufuri waan kufuri bas waxaa weeyaan waraaquu qori marka waraaqdu wuxuu ku qori aniga oo hebel ina hebel ina hebel ah caqligayga oo kaamil ah oo wax iqasbayna ay jirin waxaan halkan ka marqaati kacayaa oon qorayaa in xaaskayga aan aad iyo aad iyo aad u jeclahay oo wax furiin la yidhaahdo agtayda aan soo marinaynin saas intuu muxuu aha kadibna sayaxay iskula laaba bakshaduu ku xiray kadibna markaasu muxuu ahaa u dhiibodira qaadaay wabilahi towfiiq waa isaga dhaqaaqi ninki waa la day albaabka baxay daniis soo qabsada islaantii marka oraaqda ma furi karta ma inay aqoonninaan laga yaaba si loo akhriyo ma furi kartaba marka mar un adiga casiroodkii meelaha la joogo dambe ay intay dhiig isgelisay ay marka ay waraaqda furtay waraaqday akhrisay marka waxaa ku qoran wixii ay filaysa wax ka duwan naagtii marka waxay samaynaysaa horaanba waxay samaydeeleeda moogta ee furta beenay ka ahayd waa iska garanaysaan xanaaqun baa ka keeni iyo iyo caatifadda kadibna ninki wuxuu imaaday gurigiioo guri kale ah islaantii oo islaan kale ah dagaalkii oo nabad iyo barwaaqe iyo bashash iyo muxuu ah guri cusub oo adduun laga bedelay imaaday marka waxaad yeelaysaan qofkii la yidhahday fur waxaa weya waraaqdaada ku qori waraaq loo diyaariyo waraaq inta la sheegaya in ka quruxsan ku qoran loo qoro un haddii waraaq ay noqoto axsanta marka alcumuum masaladaas dumarka in la furo maba ahba sideedaba waxaa weeyaan dumarka hal shay unbaa loo furi karaa bes halkaad shay wax ah, ka duwan in loo furo saxba maaha ninka uu furo shay nagta dhilla noqoto iyada hal habeen iyo hal daqiiqa agteeda lama jooga oo la naag mxuu aha dhilo ah qofkii qaba waxaa wey waa dhilay asna haddii islaanta lagu hubiyo marba inay dhilo tahay laakiin see lagu ogaan dhileenay tin kale dad baa waxaa weya shaki meesha halkaya soo istaagay maanta yaa ku salaamay maanta yaa telefoon soo diray ama meesha hakada yacnii qaar waxay ku leeyihiin islaanta ma qabaysan karto maxaad u qabaysani shakiga dee moogta qaar shaydaanka soo u wada u wada u wada u marka dambe wuxuu ka ridayaa shawlowro meel la yidhaha miya meel wuxuu ku ridayaa aan weligeed laga bixin marka taas iyada ah shakiga wax jira maahan xaaska asal ahaan waa nadiif asal ahaan waa cafiifo asal ahaan waa ahludiin asal ahaan allah ka baqaysaa asal ahaan adiga waa kaa fiicanta milyan jeer saas waa sida wax lagu dhaqi kara laakiin haddii aadan muxuu ahaa tuhma ya awatasin alxura hinda bintu cutba oo weliba gaal marka iyada intaa soo islaamtay ay ahayd markay soo islaamtay ayaa waxaa weye nabigeen wuxuu ka qaday beyca oo ah ida jaaka mnaatu yubaayi'naka ala an laa yushrika bilahi shayan walaa yasrna walaa yazinin walaa yaqtulna awlaadahun walaa yaziniina markuu maray oo ballantii ula galay waxay tihi awatasin xura nabi allow islaan xura miyaa zina ku dhaqaaqiys gaaladii xsaas u diidan asal ahaan marka dadka fitradooda muslimiinta waa nadiif laakiin w haddii ay xaqiiqo noqdaan qofta inay dheelinimo ku dhacday xumaan oo la xaqiijiyo taas ayada muxuu ahaa wadajoog ma lahan laakiin waxaan kale waa abi xunta iyo waa igu qaylisaa iyo araaji weeyaan iyo haakadaa iyo wabamarar rabaaxda ay gelisaa iyo raggii beryahan a makhaati taagan soo mogidin xuquuqda dumarka sidii loo lahaa ya xuquuqda dumarka beryahan waxaa loo baahan yahay jamciyad inaad samaysaan xuquuqda ragga rag la uleeyo la garacan dheegasaan aniga oo ulaysan masaakiinna oona waxba furi karin ilmihii iyo w adduunkii marka alcumuum baabkaas ma jiro dumarka waxaa loo furi karaa hal shay haddii ay dhali noqoto bes waxaan kale waa baab kale waa adkaysana baab rajuli baabu rajuli nin buu baabkan yuslimu soo islaama wa cindahu agtiisana ay ahaatay akar min arbac afar wax ka badan baabka mcafwan baab lmuxalilu qofka muxalilka ah iwalmuxalalu lahu kan loo xalaalayna saddex ayuu islaam ku furay markuu islaamta ku furay oy saddexdii jeer uu furay saas ay ku dhammaatay ayaa wuxuu rabaa inuu ku noqdo umana bannaano wuxuu samaynaya nin buu le islaamta guursa kadibna ii fur ciddada markay ka baxda uu guursanaya muxalal iyo muxalal ayaa labada la dhahaa marka waa atays almustacaar waa orge lasoo cariyeystay lasoo qorsaday khayr ma lahan lacanad ayaana ku dhacaysa sida nabigan cadiy sal alla alay slam u xirmaana lama arko weyaan xadidka laba iyo lix iyo siddeetanaad can abi aalib waxaa la wariyey radia allahu taala anhu ana nabiya nabigeena sala allahu calayhi waaalihi wasalam lacana wuxuu nacladay almuxallila kan xalaaleeyo xalaaleeyo oo dhexda maro iyo almuxallala lahu iyo kan loo xalaalayo labadaba nabiga wuxuu nacladay weyaan abu daawuud tirmidi ibni maaja walafdu tirmidi tirmidi lafdigiis waxaa ibni maaja lacana rasuula nabiga wuxuu nacladay almuxallila kan wax xalaaleeyo oo islaantii saddexda jeer la furay u dhex maro ninka kale iw almuxallala lahu io kan loo xalaaleeyo labadaba nabiga wuu nacladay sala allahu calayhi waaalihi wasalam xadiidkaas waa xadiid saxiixa baabu rajuli nin ayuu baabi baabkan yuslim islaamu cinda waqtina ay ahatay akar min arbac afar wax ka badan aw wakhtaani ama laba walaala isla qabay ayuu baabkan u baab toban xaas oo kale ayuu qabaa ama ka badan ama ka yar laakiin afar ka badan ama laba wada dhalatay ayuu muxuu ahaa hal guur isugu geeyey waa soo islaamay qofkaas muxuu samaynaya xadidka laba kun saddex boqol iyo siddeed iyo toddobaatanaad ama toddoba iyo siddeetanaad afwan laba kun saddex boqol iyo toddoba iyo siddeetanaad amin cumar waxa lg abdullahi bn cumar alkhataab radi allahu taala anhuma ana khaylana ninka saxaabiga khaylaan la yidhaha ibnu salamata athaqafi radi allahu taala anhu arda aslama wuu soo islaamay walahu isagana waxaa u sugnaaday cashru niswatin toban xaas fi ljaahiliyati gaalnimadii xilligii ayuu qabay faaslamna macahu ay la soo islaameen tobankiiba faamarahu nabiyu nabigana wuxuu fary sal slam an yatakhayara inuu doorto arbacan afar oo minhuna iyaga ka mid ah ayuu nabigan amar ku bixiyey tirmidi ibni maajah kuwo kale waa ka furan yihiinba waa xadiid saxiix weeyaan xadiidka laba kun saddex boqol iyo sideed iyo siddeetanaad can adaxaak ibni fayruus daylami waxaa laga wariyey daxaak ibni fayruus daylami ninkaas daxaak la yidhahda alabnaawi ayaa la yidhahdaa yuqaal lahu alfilistiinin waa la dhahaa taabiciinta kuwooda dhexdhexaadka ayuu ahaa ibni xajar wuxuu yidhi waa maqbuul imaam dahabi wuxuu le wiqa twiiq amaba waa iqa ayaa la yidhi weyaan waa nin lagu kalsoon yahy ayaa la yidhi abihi can abihi aabihi aabihina waxaa weeyaan ibnu daylami ayaa la yidhahdaa abu cabdilaah alyamani waa saxaabi wuxuu geeriyooday zamanka cuثmaan bn cafaan radi allahu taala ardah amaba wuxuu geeriyooday hijrada nabiga marka sal slm saddex iyo kontonkii yaman ayuuna ku geeriyooday saxaabiga jaliilka ah ayaa wuxuu yidhi qultu waxaan idhi qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi ya rasul rsulka allow innii aniga aslamtu waan soo islaamay wa taxtii ana waxaa i hoos jooga oo xaasas iyo akhtaan laba wada dhalatay laba gabdhood oo muxuu wada dhalatay ayaan qabaa oo xaasas iyo aweyaan qaala wuxuu yidhi alliq fur ayatahumaa midoodii shita adoonta mid fur weyaan walafdu tirmidi ikhtar waxaa doorata ayatahumaa midood shita adoonta abu daawuud tirmidi ibni maaja xadiid xasan weeyaan alfaslu اثani faslka labaad alcishratu bayna الزawjayn labada isqabto dhaqanka ay dhaqmayaan ayuu baabkan u baab yahay dhaqan ahaan wacaashiruuhuna bilmacruuf ayaa meesha taalla yani wanaag kula dhaqma dumarkii iyagana waa laga rabaa walahunna milu ladii calayhina bilmacruuf saas ayaa la rabaa marka raggii dumarkii labada isqabtayaan kala jeeda inay si fiican isula dhaqmaan ayuu baabkan ayaa muxuu ah laiska rabaa weyaan baabulcadli cadaalad in loo samey bayna zawjaati xaasaska la wada qabo ayuu baabkan ogaabay xadiidka laba kun saddex boqol iyo sagaal iyo sagaaliyo sideetanaad an abi hurayrata waxaa la wariyay radi taala arda can nabi nabin wuxuu kar sal slam oo famaala uu iisha ilaa axdaahuma midood iisha jaa wuu imaaday yowma alqaamati maalinta qiyaama wa shiquhu dhankiisana ma inuu saa muxuuha u ah, e, leexsan isagoo baralaati dhinac ka laga yaaba inuu imaado amaba saasuu qalloocan dhankii aad qalloocday ood iishay ood u muxuu ahaa eexday ayaad qalloocsanana abu daawuud tirmidi nasaai ibni maajah waa daarimi cadaab iyo tabardari iyo eebba laba intaba waa qabsanaysaa weyaan marka laga taxadir arintayada laba iyo sagaashanaad xadiidka ah can caishata waxaa lagu radi allahu tan ardaha qaalat waxay tir caaisha kaana rasulla nabig al wuxu yaqsimu mid qaybiya dumarkiisa oo fa yacdilu cadaalad sameeya yaquul wuxuu dhihi jiri allahuma alayhu hada qasmi kan qaybintaydi fii amliku wax aniga hanto oo milkiyo oo midaan habeen tan habeen haakada cunadii marashadii wahaakada falaa tulumnii haygu eedayni fii tamliku xaaladii milkisay walaa amliku aanan milkinayn yani alqalba qalbiga dumarkii labaxaas ninka dooq waxaa laga mid qalbiga inuu la jiro ayaa laga yaabaa laakiin cadaaladii daahirka ahayd oo muuqatay iyo dhaqanka iyo mucaasharada iyo biilka iyo dhan walba waa inuu isimo abu daawuud tirmidi nasaa ibnu maajah waa xadiis ibnu maajah iyo daarimi waana xadiis saxiix wey cafwan abu daawuud tirmidi nasaa-i ibnu maaja daarimi shacayb arnaawud wuxuu yidhi rijaalu hiqaat ragga wariyey waa rag lagu kalsoon yahay alimaam alalbanina fii jamiici kutubihi wuxuu leey wa xadiis daciifa sidaa weeyaan baabun tasuumu lmaratu haweeneyda way soontaa biidni zawjiha ninkeeda waxaa weeyaan idinkiisa ay ku soomaysaa soonka asaga waa kee waa soonka sunada ah weyaan xadiidka laba kun saddex boqol iyo kow iyo sagaashanaad can abi hurayrata waxaa laga wariyey radi allahu taala arda anna rasul rasulka sal slm qaala wuxuu yidhi laa yaxillu uma bannaan limar'ati haweeneydi xaaska oo la qabay an tasuuma inay sowta soonta wa zawjuha ninkeedana shaahidun uu jooga ilaa biidnihi asaga iyo mucaasharadii iyo danti ayaa meeshii laga yaaba soonka inuu eh, xaail ama teeda u noqdo sida awgeed waa inuu ninka idmo walaa ta'dana uma idmaysa ama inay u idinto fii beytii gurigiisa ilaa biidni isaga qof u ogolaada mooyane gurigii inaad iska noqdo golo cid walba iska timaada ninkana raalli uusan ka ahayn ayadna uma bannaana haweenaydii wamaa anfaqat waxay nafaqayso min nafaqatin nafaqa ah iyo waxbixin ah can hayri amrihi isaga o dhan muxuu ahaa farin fa inahu isaga yu'addaa ilayhi isaga waxaa la siiyaa oo ajarkeeda la siiyaa sharuhu nuskiisa yacni xoolihii ay gabadha bixisay raashinkii bariiskii eh, burkii eh, hilibkii qudaartii cunadii bislayd waxyaabihii ay islaantii bixiso ee masaakiin ay siisay nus asaga ayaa la siinaya ajirka nus wuu ka helaya arrinta waxay ku xihantah laba shay tan koobaad shayga horta waa inuu noqdo bilmacruuf hayr mufsida midda wax aan ku ciyaaraynin maanta raashinka lasoo dhigay oo bishii looga talagalay ayay intay muxuu ahaa qaadatay wada qaybisay waxaa weyaan dembi unbay ka heli kulli waa wada qaybisay meeshii <laughs> beri raashinka oo ilmihii looga talagalay waa baxay ninkina amarkuma siin oo ayada ayaa iska tasaruftay ta ayada mufsidawa laakiin macruuf cunnada bislayd wax yaroo muxuu ahaa dad u baahanoo xaalad culus ay haysato kiilaho beriisa kiilaho muxuu baasta wamaa ilaa dalika yani waxyaaba noocaasa oo macruufa biilka tusaale ahaan intuu ahaa qayb yaroo ka mid ah ninkan ay ogsoon tahay shardi kan labaad waxaa wey ninkii inuu waaan dhib u arkaynin dhib u arkaynin labada haddii la helo markaas nus isaga ayaa iskale ajarkii nusna ayada ayaa qaadanaysa weyaan baabu tasmiyati cinda alwiqaac markii lisu galmoona oo ninka xaaskiisu galmoona xaaskana loo galmoona ninkeeda muxuu aha xilliga isaga wiqaaca xilliga isaga waxaa wey in ilaahay magaciisla magacaabo qablahu weyaan ayaa loo baahan yahay xadiidka laba kun saddex boqol iyo laba iyo sagaashanaad can ibn cabaas ali radi allahu taala anuma qal cbdullahi bn cabaas qaala rasuulka wuxuu yihi sal slm low ana axadakum midkiin idaa araada hadduu doono an yatay inuu u tago ahlow reerkiisa u galmoodo oo faqaala kadibna u yihahdo bismi illah alla magaciisa ayaan muxuu ahaa hawshaan ku bilaabay allahuma alla wajanibna naga fogay ashayaan shayaan naga fogey wajanib ka fogay ashayaan shayaana ma razaqtana waxaad nugu arsaaqday naga fogay hadduu yidhaahdo fa inahu shaniye in yuqdar haddii la qadara oo laga uuma baynahuma dhexdooda waladun canug fii daalika galmada ayada iyo jimaacaas lam yadurahu ma dhiba shayaanu shayaan abadan weligii ma dhibo weyaan bukhaari iyo muslim ayaa soo sar xadiidkaas marka bisinka waa wax aad u qiimo badan baabun xaqu zawjati xaaska xaqa ay leedahay ayuu baabkan u baabiyey meelmabiti la baryitaan cinda zawaaji markii ninka guurka la u guursada guurka isaga ah baryada uu keena ayuu baabkan u baabiyey yacni ninkii xaas hore ayuu lahaa xaas dambe ayuu guursaday xaaskii marka dambe miiqa oo xaq ay u leedahay oonan qaybintan waxyaaba la qaybina aanan gelaynin oo gooni ahna ay u leedahay ayuu baabkan u baabiyay xadiidka laba kun iyo saddex boqol iyo saddex iyo sagaashanaad can abi qilaabat waxaa laga wariyay abu qilaaba cabdullahi bn zayd aljarmi ayaa la yihahda albasri waa taabiciinta raggooda dhexdhexaadka ahaa wuxuu geeriyooday boqol iyo afartan jir nabigeena sal lla ly slam waxaa weeyaan shaam ayuuna ku geeriyooday boqol iyo afarti kadibna oo la sheegay waa hiqatun faadilun kaiira isaar axaadiid mursalka oo taabici inuu intuu la booda nabigu taas ula aado dhaqankaas ayaa lagu aqooni jiray laakiin waa hiqa oona faadil ah raximah اllah can anas bn malik wuxuu ka wariyey radi alahu ta qal sayd anas saxaabiga jelilku anas wuxuu yidhi min asunati sunnada ayay ka mid ahaatay idaa tazawaja hadduu qofka guursada arajulu ninkii albikra gabar bikaara ah oo weligeed guur aan xiranin cala hayibi haweeney muxuu ahaa hayiba ah aqaama cinta agteed inuu ku nagaado sabcan toddoba waqasama kadibna toddoba marka ay dhamaato kadib uu mid wallo habeenkeedii ama labadeed habeen sidii muxuu lagu heshiiyey uu qaybiyo waidaa tazawaja hadduu guurso ahayiba mid garooba albikri mid bikaarahna aqaama wuu nagaana cinta agteeda talaaa saddex jeer uma qasama kadib inuu qaybinaya arrinta waxay tahay guur ayaad guursatay gabadhii waa bikaaro guur horena waad lahayd oo xasra kusii joogay toddoba maalmoo isku xigta ayada ay leedahay ilan qofku waa laisbaranaya waa qof cusub wamaa ilaa dalika xuquuq khaas ay leedahay kadibna sida caadiga ahayd midba habeenkeeda midma habeen sidii lagu heshiiyo wuxuu guursaday ninkii garoob ayuu guursaday markuu garoob guursaday garoobka ayadna saddex habeen ilan qofkan waa qof eh, train iyo tababar hore usoo maray oo dhaqan guri iyo baabkaas yaqaano marka saddex habeen ku filan sidaa weyaan waayahay qaala abu qilaabata wuxuu yidhi walow shiti haddii aan doono qultu waxaan dhihi lahaa ina anas rafacahu wuxuu kor yeelay ila nebi sal slem oo markuu muxuu ahaa min asunnati markuu saxaabiga yidhaahdo waxaa la yidhahdaa maa lahu xukmu rafci wuxuu leeyahay in nabiga loo sarmariya xukunkeeda ayuu leeyahay ya marka tayada waa musalaxa cilmiga musalax ayaa aad looga faa'idaystaa baabulmar'ati haweeneyda ayuu baabkan u baab yahay tahabu u hibaysa yowmaha maalinteeda lidaratihaa xaaski lala qabay habeenkii ayada ay lahayd inay ugu taraasusha oy tiraday adaanku siiyey ama heblaayo hala siiyo inay bannaanta ayuu baabkan u baab xadidka laba kun saddex boqol iyo afar iyo sagaashanaad can caishata waxaa laga wariyey radi allahu taala ardaha ana sawdata binti zamca gabadhaa saxaabiyada zamcata saxaabiyadaas jiray eh, mxuu ahaa eh, ayaa umulmuminiin ahayd ayaa wahabad u hibaysay oo siisay yowmaha maalinteedii licaishata caisha siisay wa kaana wuxuu adeer nebi nabigeena yaqsimu mid u qaybiyey licaishata caaisha biyowmiha maalinteedii iyo wa yowmi sawdata iyo sawda nabigeena sal alla slam xaasaskiisii mid walba habeenkeeda ayuu qaybin jiray kadibna sawda oo islaan horay u badatay ahayd ayaa waxay aragtay inay maalinteedii siiso caaisha radi allahu taala ardaaha oy u hibayso iyadoo ku dalbaysa ridaha nabigeen sal allahu aleh wasalam nabigan uu ka yeelay calayhi salatu slam lidalika caaisha laba habeen ayuu nabi siin jiray habeenkeed habeenka sawda buari muslim ay soo saaray wa fii riwaayati lbukhaari kaana wuxuu rasul rasulka sal slam ida araada duuduna safaran safar aqra wuxuu u qori tuuri jiray bayn nisaa'i xaasaskiisa oo muxuu ahaa tii aad wada intuu qorituur u sameeyey tii aad soo baxay ayuu nabigu jiray calayi sl slam safarta fa ayat hunna kharaja uu soo mxuu ahaa sahmigeedii iyo qorigeedii kharaja biha wuu la bixi macahu nabiga maciisa wa kaana wuxuu ada nabigeena yaqsimu mid u qaybiya likulli mar'atin haweeney la arko minhuna ka mid a waleylataha maalinteedii waleylataha habeenkeedii hayra ana sawdata sawda ayaa binta zamcata wahabat waxay u hibaysay yowmaha maalinteedii iyo waleylataha habeenkeedii licaishata bay u hibaysay zawji nebi sal slem tabtaqi iyadoo ku dalbaysa bidalika arrinka isaga ridaa rasulilah sal slm nabiga alle rilahiisa bukhaari ee soo saaray maxaa yeele nabigeena sal slam xaasaskiisii adduunkana waxay u yihiin xaasas aakhirana xaasasa u yihiin marka jannadii waa marka waa madmuun insha allahu tacaala maadaama ay aakhirana nabi maxamed ala sl slam xaas u noqonayaan jannaduma ay la gelayaan soomahan hal kale raadina markaas halkaas ay ahayd annaga meelaha dhow iyo baabkaas ma ahane meel fog ay raadinayeen radia allahu canhum ardaahum baabu hayrati daraa'iri dumarka laisku qaba hayrada iyo masayrka laisla qaba masayrka ka dhaca inuu shay caadi yahay ayuu baabkan u baabyahy waxaa laga yaba mararka qaar ragga qaar inay dumarka cayda ay caytamaan dagaalka ay dagaalamaan dhibka ay geysanaan waxyaabahaasoo dhan inay u arkaan wax aanan muxuu ahaa qofka dumarka ah way kiilooni haddii masayr la'aan ay jiraysa ummi lmuminiin caaisha ummi xafsa ummahaat almuminaat ummahaat almuminiin ayaa waxaa weeyaan kayrada ay ka dhammaan lahayd marka horaana waxaan meeshaan ugu sheegnay ragna damac kama dhammaado ragna damac kama dhammaado oo inay muxuu ahaa naag labaad iyo mid saddexaad iyo to afar aday raadiyaan qalbigooda kama bax haddii xataa ay sareen fulaan kow dumarna ayaduna sidaasoo kale masayr kama dhammaado dumarna masayr kama dhammaado marka baabkaas waa baab iska caadiho jiree waxaa weyaan hasku dhibina waana noo imaan doona insha allahu tacaala axaadiid arinta cadaynaysa xadiidka laba kun iyo saddex boqol iyo shan iyo sagaashanaad can asbaab binti abi bakrin waxaa laga wariya sidiiq radia allahu taala ardaaha ana imra'atan haweeney qaalat waxay ti ya rasul allow ina lii aniga ii sugnaatay daratan haweeney liila qabo fa calaya dushaygii miyuu ahaaday junaaxun wax dembi ah in tashabactu haddii aan isku dherjiyo oo inaan dheragsanahay aan muujiyo waxyaabo badan dhar noqotaya cuno noqotaya wax kale noqotaya tashabuc inaan mxu ah, inaan dheragsanahay oo wax dheeri aan haysto haddii aan u muujiya min zawji ninkayga hayr aladii yuctiinii wuxuu isiiya waxaanan ahayn intuu isiiya boqol shilin ayuu siiya ama boqol kun ayuu siiya sooma inaan dhahaa shan boqoloo kun ayuu isiiya amaba muxuu ahaa aan isu muujiyo inaan wax badan ninkay ka helo arrinta ayadaa oon islaantii aan ugu faano ma ii bannaan tahay fa qala rasul uu yh sl almutashabicu qofka isku dharjiyo oo mxuu ahaa bannaanka soo dhigtay bimaa lam yucta waxaan la siinin ka laabisi thawbay zuur laba mara oo been ah, qof xihan ayuu la tooyahay yani qof beenaala wa qof imtixaana wa buhari muslim aya so sar xadikaas xadidka laba kun saddex boqol iyo lix iyo sagaasanaad can anas malik waxaa lagu radi allahu taala anhu qal anas kaana nabiy nabigan waxay sal slm cinda bacdi nisaa'i haweenkiisa qaar ka mid ayuu la joogay fa arsalat waxaa soo dirtay ixdaa ummahaati almu'miniin mu'miniinta hooyayaalkood mid ka mid a oo xaaskiis ka mid ah, fiiha acaaman cunno ay ka buuxdo yacnii mid gurigeedaa la joogay mid kale ayaa xaafaddii ka soo dirtay xeero buuxda oo cunno ay ka buuxda <laughs> kadibna fadarabat waxay ku dhufatay allatii ti annabiyu nabigeena sal slam fii beyta gurigeeda uu u joogay ayaa waxay ku dhufatay yad alkhaadimi qofka khaadimka ahaa oo cunnada waday gacantiisa loota lagu dhuftay marka dha waa la kala tuuray kow fasaqaat waxaa dhacday asaxfatu xeeradii dhulkay ku dhacday fanfalaat way kala tuurantay waa kala dilaacday fa jamaca nabi nabigan wuxuu ururiyey ilaqa aati asaxfati xeeradii burburka iyo mxuu aha jeexaaxa iyo dilaacyadii ayuu mxuu aruuriyey uma wuxuu yeelay fiiha yajmacu inuu ururiyo uma jacala wuxuu gudagal nabigan ala sl yajmacu inuu ururiyo fiiha iyada aطcaama cunadii alladii kaasoo kaana ahaaday fi saxfati xeerada ku jiray wayaquulu wuxuu leeyahy haarat ummukum mujadan hooyadiin waa masayrtay saxaabada nabigeena sal sl martid ahaa waxaa le hooyadiin waa masayrtay war kale ma jiro edab ma lihidoo ma xishoonaysidoo intaanu martiaa joogto oo sharaf ma lihidoo baabkaas ma jiro hooyadiin waa masayrtay intaasa ku dhamatay wa innaka la calaa khuluqin caiim khayrukum khayrukum liahli waana khayrukum liahlihi wacaashiruuna bimacruufi waa marka meel kale hala aadina islaanta yaa masayrsan tahay waxaa weyaan waba lagama qabanay waba lama qoray waba lagama qoray abadan wax kastoo samayso subag in lagu mariya cadar ka soo qaat bas haddii wax kasta lagaa caaya oo si kasta lagu caayo oo si kasta lagu yeelo oo mxua lagu dhiiba baalarbada oo weynin badan subag in lagu mariy shukran waxaan ahayn laga hayn wabilahi towfiiq intaasaa ku filan ayada marka uma intaa kadib xabasa alkhaadima kii khaadimka ahaa qofkii adeegaha ahaa ayuu nabiga joog yidhi xataa utiya ilaa loo keena bisaxfatin xero min cindi alatii huwa fii beytiha tii gurigeed aad jooga ilaa xero looga keeno nadiif ahoo wanaagsan fadafaca saxfata xerada ayuu dhiibay asaxiixata ee muxuu ahaa caafimaadka qabtay oonan burbursanayn oo fiyoobeed ilalatii tii ayuu nabiga u diray kusirad la jebay saxfatuha xeradeedii wa amsaka ku reebay wuxuu reebay almaksuurata tii jabnayd fii beyti alatii kasarat tii jibisi gurigeeda ayaa la dhigay adiga marka isu qabaa layidhahye wabilahi towfiiq bukhaari ayaa soo sara xadiidkaas baabu lwasiyati dardaaran loo dardarmayu baabkan u baabiya binnisaai dumarka iwa xusni macaashiratihinna dhaqan wanaag in lagula dhaqmo xadiidka laba kun saddex boqol iyo toddoba iyo sagaashanaad can abi hurayrata waxaa la wariyey radi allahu taala ardaqal abi hurayra qaala rasul rasulka wuxu yhi sal slm istawsuu dardaaran binnisaai dumarka wanaag u dardaarma fa ina almar'ata haweenaydii khuliqat waxaa laga uumay min dilacin feer ayaa laga uumay waina acwaja shayin shaykan ugu muxuu ahaa qalooc badan fi dilaci feerti aclaahu waa tan u sarraysa weyaan fain dahabta haddii aad doonta tuqiimuhu inaad toosisa kasarta waad jibanaysaa wain taragtahu haddii aad ka tagta lam yazal kama zuul acwaja inuu qalloocsan yahay fasawsu u dardaarma binisaai dumarkii khayr u dardaarma weyaan dumarkii marka waxaa laga uumay feer qalloocan feer adi marka caadi soo qaada ama ari ha noqoto ama ka weyn ka yar ha noqoto feer bashtina maxay noqonaysaa waa furitaankii marka dumarka sidaas ayada lagu wadani nicmadaas iyo barwaaqadaas ayaa lagu wadani khayrkaas wanaaga badan waana loo dulqaadanay bukhari muslim soo saaray xadiidka laba kun saddex boqol iyo sideed iyo sagaashanaad can abi hurayrata waxaa la wariyey radi allahu ta an arda qala wuxu abu hurayra qaala rasul rasulka wuxuu yihi sala allahu aleyh wasalam laa yafrak yuusan ka xanaajanin mu'minun qof mumina muminatan hadduu abicad eh, mxua ah, ku naca radya mina akhar qayb kale ayay ku fiicanta ood kaga raalli noqonaya aw qaala wuxuu yidhi aw hayrahu ama kayrkii weyaan eh, dumarka sideedaba ka xanaajinina mumin mumina maba ka xanaajinayo maxaa yeelay dhan haddii aad kaga yar eh, yaro tira qoonsato oo say wax ka yihiin dhan kale ayaad kaga raalli noqonay sheekh cabdirashiid laba xadiid aan ku tuurayna waayahay xadiidka laba kun iyo sagaal laba kun saddex boqol iyo xadiidka hor muslim ayaa soo saaray xadiidka laba kun sagaal boqol iyo laba kun saddex boqol sagaashan iyo sagaashanaad can abi hurayrat la wariyey radi allah ta qa wxu abi hurayra qaala rasul rasulka wuxu uhi sal ll slm akmalu lmu'miniina mu'miniinkan ugu badan iimaan xagga iimaanka axsanuhum khulqan kan ugu dabiicad wanaagsan inkaarqaba ma taqanan adinka qofka dhacan ma taqaanaan qofka faqiirka ma taqaanaan qofka khayr dhan laga waayo ma taqaanaan waa muxuu qofka dabcilaawaha imtixaan adduunka waa qof dhacan qof imtiaa qof dabiicadlaan imtixaana ku dhici wax alle heshiinaya lama arka ilmihiis lama heshiinaayo xaaskiis lama heshiinaayo walaalihii lama heshiinaayo muslimiinta lama heshiinaya gaadiidkiisa lama heshiinaya gurigiisa lama heshiinaya yani wax walba col buu leey abcilaawa isagunbaa mxuu ahaa toosan tiaan waa qofkaas qofka dhacno xaqiiqada kaas waa akmal muminiina muminiinta kan ugu kaamilnimadan iimaana xagga iimaanka axsanahum khuluqan xagga abiicadkan u way wakhiyaarukum kinin kugu khiyaarsan khiyaarakum linisaa'ihim xasaskooda kugu khiyaarsan weyn khuluqan xagga dhaqanka ila dhaqmaan abu daawud tirmidi daarimi xadiis xasan saxiix weeyaan xadiidka laba kun iyo afar boqol alxamdu lilah can ibni taala anhuma nabi nabi wuxuu kore sal slam qal nabigan wuxuu yidhi khayrukum waxaa idinkugu khayr badan khayrukum khayrukum kin inkugu badan khayrukum waa kan inkugu khayrka badan liahlihi reerkiisa waana aniga ayaa khayrukum idinkugu khayr badan liahlihi reerkiisa qaarat ummukum ninka maanta meel maxfala gurigiisii marti ay joogta yacni saxankii looto lagu dhufto muxuu ahaa la kala tuuro muxuu samayn lahay islaantas alla unaxariistaa dhici lahayd meelaha qaar ibnu maaja waa xadiis saxiix weyaan baabu khayr nisaa'i dumarkan ugu khayr badan man weyaan tactani la dadaasho oo ku dadaasha bizawjiha ninkeeda iyo awlaadihi carruurteeda ninkeeda iyo carruurteeda dhab gacanta ay ku haysataa way dhowraysaa taasaa ugu khayr badan dumarkana xadiidka laba kun iyo iyo afar boqol iyo koobaad can abi hurayrat waxaa radi allah taala anhu qal wuxuu abu hurayra samictu rasul ban ka maqla sal slam yaquul isagoo lah nisaa'u qurayshin dumarka qureysheed khayru nisaa'in dumarka ugu khayr badan way rakibna koreen alibila gaadiid dumar koray kuwa qiimaha badan waa dumarka reer quraysheed axnaahu calaa iflin kuwa canug ayaga ugu xanaano badan ugu naxariis badan wa arcaahu calaa zawjin ninna waa kuwa u ilaalin badan fii daati yadihi wixii gacantiisa ku sugan maalkiisa ay u dhowrayaan aw fii daati yadihi amaba budcigeeda iyo mxuu ahaa sharafteeda iyo farjigeeda ku ugu ilaalin badan wa ilaa ninka ayaa malkiyey oo loo gacangeliyey sooma yani waa naaga dhowrsanaan badan ilmahooda dhaqaalo badan maalka ninkooda dhaqaaleeyo wahaakada sidaa weyaan abu hurere wuxuu leeyay radi a yquul abu hurayrat wuxuu ley alaa ifdi dalika gadaashi wuxuu leeyahay walam tarkab maryamu binti cimraan maryam binti cimraan ma ayna korin baciiran qatu weligeed riti ayna korin maryam binti cimraan inay gabdhaha reer quraysheed ka qiimo badnayd ayuu ishaaraya weyaan hada wallahu aclam wsal allah wsl abdi rasul mustafa xadiidka bukhari muslim ee